buu lahayn ganacsiga suuqa inuusan xoogay garashadiisu majnuun ma gaadho laakiin waxaan ma kala garanayo siyaabo badan baa keeni kara kaflada mubaderkana qolada kala qaaday waxay yidhaahdeen waa ninka xoolaha ku bixiya awjuhulxaraam meelaan habbooneyn ama xoolahaba isaga ciyaaro oo hadduu raba lacagtuu watay qaar ka mida intuu iska tuuru isaga dhaqaaqi naga taga waxaan qaadan mayna si kale kuma garatide waa nin kibirki iyo xaragadu intay ka badatay guyi garabka u saaraayee ka dhacay hebel baa mara dhacday ku foorarsa laydhihi magaba dhaqaaqay wey iyo makhaayadda uu yimid ee uu lacagta bixiyey raashinkii hebel baa baaqi qaatay laydhihi maaya yidhi kaas mubadir wey isagu kuwaasoo dhan waa kuwa xoolaha laga mamnuuca tahay alla maxay fara badan yihiin ninka mufliskii waa nin caadi ah dayn baa ku badatay xoolihiisiiyo daynta dayntaa ka badan dadkii daynta lahaana way taagan yihiinoo wax iyagii baan rabnaa bay leeyihiin ninkaana xoolihiisa waa laga mamnuuci waxna ma iibin karo waxna ma bixin karo waxna kuma tasarufi karo ilaa la xaraasho oo dadkan daynta ku leh waxoodii la siiya waa u tegi doonaa insha allahu tacaala mariidka waxaa looga jeedaa haddii nin caawa yar qandhaday nin hargabhaya maaha waa nin xanuunkiisa hayaa la yidhi shaki laga qabo talow xanuunkan ma ka kici doonaa mise waa u dhiman karaa ninkaasi xoolaha saddex meelood meel baa loo ogolyahay inta kale wixii uu sameeye dadkii dhaxalka lahaabaa loo xayirayo waxaa laleeyahay war ma ogoshihiin hadduu dhintay mise ma ogolinin haddii uu soo caafimaadana xoolihii way ka tageen waxaa laga yaabaa warasada qadi inuu lahaaye isagoo ku caydhooba horta meesha haddii uu dhintana warasadii baa laleeyahay moogoshiin maya hadday yihaahdaan ulukii umbaa la ogolaani adoonkuna de isaga waa laleeyahay xoolo rag leeyahay buu ka mid yahay rag buu u shaqeeyaa in xoolaheennii adugu aad ka mid ahayd saa inoo yeelba la yidhaahdo maahane xoolo xoolo iibiya xaggeed ku aragteen iyo xoolo xoolo bixiya addoonkuse ma xooluhuu shabaha mise dadkuu shabahaa waa masalo dood iyo mura ka jireo markii abaabulmaal la yimaado xoolaha ku tiri dadkaa ku tirine baabulcibaadaad iyo takaaliif markii la joogana waa dadee dadka ku tiri baa la yidhi addoonkuna dhib ma lehe haddaan kitaabuuljihaad gaaro baan si fiican masalada uga hadla waa masalatu riqi asbaabtan markaan isku celcelinno waa laba qaybood qaybi qofkan laga mamnuucay maslaxadiisaa laga talinayaa ilmaha sabiga ah isagaa maslaxadiisa loo looga mamnuucayo xoolihiisii baa loo ilaalinayaa majnuunka xoolihiisii baa loo ilaalinayaa safiiha iyo mubadirkana xoolahoodii baa loo ilaalinayaa dadna waxaa loo ilaalinayaa ay dad kale leeyihiin ninkii mariidka ahaa dadka dhaxal kalea loo danaynayaa ninkii deymaha qabay dadka deynta qabaa loo danaynayaa addoonkana sayidkiisii xoolahan lahaa inuusan kaga ciyaarin baa loo danaynayaa ninkii raahinka ahay ee rahankan soo maree dhigtay ma taaban kartid maxaa lagaaga mamnuucay ninkaad xoolaha ka qabta dantiisaa la eegayaa haddaba labadaa arimood bay u qaybsamaanoo marna qofkan laga mamnuucayo maslaxadiisaa la eegayaa marna dad kale maslaxadood baa la eegayaayo tiisa laga hormarinayaa intaa haddaba markaad dib ugu soo noqoto sabigii baan kusoo soo noqonaynaa sabigu asal ahaan tasarufkiisu ma asaxo laakiin sabigu waa laba qaybood inuu mumayiz yahay iyo hayru mumayiz inuu yahay inuu sabi wax kala garanaya inuu yahay iyo inuusan wax kala garanaynin hadduu nin wax kala garanayo ma qaangaarin laakiin kama fogo uu yahay sagaal jir iyo toban jir iyo ko iyo toban jir labiyo toban jir saddexiyo toban jir afariyo toban jir aan weli si kale u qaangaarin han iyo tobankiina aan gaarin qof soo weynaanaya wey qofkaa beyciisu ma asaxayaa nacam bidni biidni waliyihi hadday dadkiisu u ogolaadaan u asaxayaa in loo ogolaadana waxay yidhahdeen maslaxad baa saniga ugu jirta ilaahay sooma dhihin amwaashiina xoolaha caruurta ha u dhiibina ilaa ay gaaraan qaangaaraan markay qaan gaadhaan fain aanastum minhum rushdan inuu dantiisa kala garanaya haddii aad ka aragtaan oo haddaan laba soo tababarin oo wax soo gal barin oon suuqa la soo barin oo laga wada mamnuuco goor muu aanastum minhum rushdan gaaraya ilmuhu markuu soo yar weynaado tababar buu u baahan yahay mid labaadna way ku jirtaa maslaxad dadka weligiisa oo waxyaabo badanoo yaryara adeeg bay uga baahan yihiin haddii la yihahdo xabad caanaa ma soo qaban karo ilmihii labiyo toban jir iyo saddexiyo toban jirka ahaa oo waalidkii xilligaa ha kaca isagoo daalan manfacadii ilmaha lagu intifaaci lahaa baa wuxuu qaban kara laga mamnuucay soo maaha taana nusuus badan bay leedahay oo adeegyada kalaba iyo guriga soo galaba xilligii nabiga calayh isalaatu wasalaam anas iyuu dirsan jiray oo khaadim u ahaa oo yar yaroon qaan gaarin orod idankooda iyo fariintooda iyo wax soo qabashadooda waa la ictibaarin jiray sabinimadu kama mamnuucin maadaama mumayiziinay ahaayeen mumayiziin bisuu ku noqdaa wey laakiin ninkii mumayiska ahay oon la idnin hadduu waxgado ama beecii uu galay lagu soo khayaamo khiyaarulgabni wax la yidhaahday leeyihiin reerkii way ka noqon karaan ilmahan caruurnimadii baa looga faa'idaystoo waa la siray sidaa ma ahayn inay ka noqdaan baaci khiyaarulkabni wax la yidhaahdo bay leeyihiin oo nin la khayaamay oo indhaha loo madoobeeyey sidiisi oo kaleeta wey waxaa loo qiyaastay ninkii laa khilaaba dheh yidhi yaa la iskhayaanin saddex maalmoodna khiyaar baad leedahay wax kastood gado la yidhi jidkiisii baa la raaciyey haddii aad saana tidhaahdeen ilmihiisi misumumayisku noqdaa carruurtu way kala duwan yihiinoo waxbay kala garan og yihiin laakiin xadda da ahaan toddoba jir meelahaasay ku magacaabaan xadiidka cabdillahi bni camr bni caas bay qaarkood yidhaahdaan muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcintii nin salaadiiba la faray oo tukanayo rukuuc iyo sujuud iyo wax walba kala garanaya ninkan waxay dhaheen waa nin mumayize waxbuu kala garanayaa qaarna waxay yidhaahdeen ka yar buu ku noqon karaayo afar jir iyo shan jir buu mumayis ku noqon karaa oo maxaan ku ogaanaynaa imtixaan baa laga qaadi suuraة اmursalaat baa loo la bari markaasaa la dhihi ka soo bax weli yowmaydin lilmukadibiin hadduu kala gargarto oo u kala sooca aayadihii ka dambeeyey ninka waa nin wax kala garanaya wy qaar waxay yidhahdeen maya midabadaa la dhexdari waxay midabadan kala sheeg kan muxuuha kan muxuuha kan muxuu ahaa qaarna waxay yidhaahdeen low mayaza bayna alfarasi wاlxamiiri dameer iyo farda hadduu kala garto mumayis wey manaa waxaa laleeyahy ilmahan meeshan dukaankaa tegey ilmahan dukaanka tegey haddii caano loo diroo biyo lasoo siiyo kuwan layma soo direen ma dhihi karaa wey oo kala garanaya wixii loo soo diray waxaan loo soo dirin hadduusan ilmuhu mumayis ahayn beeciisu ma asaxayaa bilidni cinda jamaahiiri ahli اlcilmi maya qaar ba waxay yidhaahdeen waxyaabaha xaqiirka ee yaryarkaa hal nacnacihii waxa lamidkaa ha asaxo ilmasoo wax badan kala garanaynin hal shilin intay reerkoodu soo siiyaan nacnac gada way dhihi karaane waxaa yarka ee xaqiirkaa yaa la mamnuucin bay yidhahdeen fuqahada qaar baa intaa ogolaadayo hal nacnac uu galan karaa hadda innaga waxaan maraynaa toddoba jir daqiiq qaadanayo sooma toddoba jir dayn qaadanaya maaragta reerkeeda meel bil baa laga qaataa ilmaha toddoba jirkaa loo soo diri xabad caanaa nooga soo qaaa la dhihi caana noo soo dhiib baa lagu yiri buu leeya calaa kulli xaal wixii curfigu uu keeno haalibu danigana uu yahay ma'duun inuu yahay isaguna kala garanayo waxyaaba herarkaa insha allahu tacaala dhib ma laha intaasi waa sabigii majnuunkana waa laba qaybood junuunkiisuna muطlaq yahay iyo mutaqaطic inuu yahay qof qorna waa marna waasha marna miyir qaba iyo qof wado waalanba iskubixisu waalan ka iskubixisu waalan idan iyo idan la-aantoona beeciisa kama asaxbo waxna ma iibsan karo waxna lagama iibin karo wax waad siin kartaa uu cunayo waxna kuma siin karo isagu hadduu wax ku siiya qaadashadu xaaraan wey xoolahana waa inaad soo celisaa waxna kama iibin kartid waxna kaama iibsan karo waxna kama gadi kartid waxna kama qaadan kartid adigu laakiin soo sadaqaysato waxbaad ka siin kartaa juruumka mutaqaica qof marna miyir qaba marna waalan wey markuu miyir qabana axkaamu lcuqalaa'i buu qaadano tasarufkiisu waa sixi waxaan garanaya rag waxaan aqaynay waa laan jiray maalna isagoo xaragoonaya oo si fiican u socduu ku iman makhaayaduu ragga la fadhiyaa shaahu la cabaa waa la sheekaysan xaajada taladiisu dhiibano ka gey qayb qaadan maalinka dambana maalinkii ku xigay ama isla maalintii gelinkii dambaati gelin hore ahayd isagoo waa ulaho magaalada qaawar ordaya adarka oo qaawar xataa kasuunaan qabin baa arki jiray mararka uu mihir qabo waxaa la dhihi jiray inoogu yeela xaajiya wixii lagu jira waa ina caqli badan marka januunka mutaqaica marba sida uu yahay baa loola dhaqmi cala saxiix asafiihu almubadiru limaalihi safiiha waa qof kasta oo tasarufka maaliga ah aan wanaajin karin wey oon maslaxadiisa iyo madaradiisa iyo dhibkiisa aan kala aqoonin oon ribixiisa iyo khasaarihiisa kala garanaynin iyo qof kasta oo maalkii ku bixinaya weji aan bannaanayn oon habboonayn maalka sharcan in lagu bixiyo ninka muqayilkii waa safiih ninka sigaarka cabbana waa safiih sharcan ninka tubaakada cunana sharcan safiih weeye kuwaas hadday maxkamad sharci ha jirto tasarufka maalkooda waa mamnuuc ninka khamriga cabiye ninka daroogada cabana isna waa safiih curfiga sharcigu waa wada sufaha wey waayo xoolihii ilaahay siiyey aakharana lagula xisaabtamayey ninka qiiqa uga baxay calool uma gelin afkiisiinbuu godays ka dhigay godays ma taqaanaa godays ma taqaanaa foornaa foornaha taqaanaa gudayskuna waxaan jiray weelasha markii xoolaha lagu maalan la cugo beelgoda waxyaabaha soo haray godyaha qiiqaya inta lagu baa qiiqa weelka lagu gembi jiray haddana foornadana markii rootiga laga soo bixiyo afka yarunbuu burburburbur qirkasooda soo afkiisa qiiqu burburburbur ka leehay madoobaadeen oo isdilay ilan faransiiskaoo la yidhaahdo hormaray dawada haanta sanadkii lixdan kun baa sigaar cuduradii u dhimata ribadyada akhriya lixdan kunoo qof baa sanawiyan u dhimata adduunkana dad lagu qiyaasay ilaa shan milyan baa sanadkii sigaar iyo cudur ka dhasha u dhimata ninka xoolihiisii waxaa isaguba malakumowdka iyo cudurka gadanaya kaasi waa safiih ninka qaadka gadanayana ninka daraagiska gadanaye ilma aan waru haynin oon reer waru haynin oo reerkii iyo ilmihii takaaliiftii saarayd marduuf iyo mijin qaaday kala qiimo badan tahay isna safiih wey marka qayb muqayil oo dhan iyo mudakhin oo dhan iyo tubaaka ruug oo dhan curfiga sharciga waa wada sufaha wey mooryaanoo dhanna ku dariya dajiriya daydeena ku dar oo wada sufaha wey nin kastoo xoolihii ku bixiya wa sharci oon bannaanayn iyo nin kastoo xoolihii kaga taga weji sharcigaen banaanayn baaqi qaadan maayaa ka mida xoolihoo layska tuuroo layska xoolaa ka mida ninkii boorso dharahoo intifaac intuu soo qaada banaanka ku tuura safiih wey maalkani waxaa loogu talagalay in la ilaaliyo marka ninkaa safiiha ee mubadirkaa isna waa laga mamnuuci waxaa loo samayn qaraabo iyo xigtada ugu dhow cid xoolihiisii mas-uul ka noqota waxalaalay wuxuu bixiye way ka dabategi way soo celin waxalaalay wuxuu gada way soo celin ninkina lacagtiisaa loo celin ama isagaa waxaa laleeyahay wakaase intaad budh iyo uru qaadato madaxa ka garaaco ka qaado si dadkuba cid wax ka gada loo waayo marka curfiga sharcigu safihuna qoladaa ah wey kaasaa inagu badan soo maha allaw yaa maxkamada islaama noo keena dad badan baa suuqa gacbaa laga xirxiri lahaayo lawada jeebayn lahaa waxaa ka mida muflisku waa nin deymo badan lagu yeeay oo yeeshay oo cayroobay intan oo dhan hore waxaa tilmaamaya man ilaahay yihi walaa tuutu sufahaa kuwa sufahadeen dantooda iyo maslaxadooda garanaynin maal iyo qiimihii iyo wixii ku habboonaana aan aqoonini ha u dhiibina amwaalakum xoolihiinna allatii jacala allaahu lakum qiyaaman maalkoo ilaahay idinka dhigay noloshiina lafdhabarteedii marka waxaa la yidhi fain kaana aladii calayhi اlxaqu safiihan aw daciifan ama qof tabardaranba weeye ama qof safiihoo dantiisaba garanaynin wey waaba ninkaa iska mirqaarsanee talka ah waa ninkaa xooluhu hadday soo baxaan isteegii sigaarihii iyo baaldhanoo xiran oo taraqa buu uga bixi labadoodiimu maantao dhan isku dhammayn nin sidaasa haddii uu yahay aw laa yastaiicu an yumila inuu dadka u yeedhiya ma kari karo nin waxaa jira rashiid ah laakiin isagoo aan wax yeedhin karin dhagoolkii oo kaleeto nin dhagoola haddii nin kale xaq loo kala qorayo isagu ma yeedhin kara waa inuu tiltilmaama tilmaantii nin yaqaana waa in la helaa ama la socdo wixii la ogaayo yeedhiyo oo qora wixii la kala qoranaya deymiyaah falyumlil waliyuhu bilcadli ninkii weligiisa ahaabaa saddexdaba kii daciifka ah iyo safihiyo aw laa yastaiicu an yumiladii intaba la wareegaya saas darteed dadkaasi xoolaha laga ilaaliyo ayaa ka ilaalinde isagaaba wato iska watee ariyaa sooaku mari kara maanta ninka mufliskii deymo badan baa lagu yeeshay dadkan daynta kulena xaq bay leeyihiin xoolihiisa waa la xaraashi xaraash baana la geyni waana laga mamnuuci tasarufaadkiisu waa laba qaybood marka wax kasta oo tasaruf iyo dhaqdhaqaaqoo uu ku sameeya xoolahaas waa laaqi waxba kama jiraan waxbuu kaa gaday lacagtaadii meesha u doonaada yaqaana ama dadka deynta qaba ku biir alaabtu kaa gaday laakiin alaabta xoolahan bay ka mid noqon wixii uu kaa daynta laakiin isagaad ku leedahay maalinkii mamnuucaa lagu soo rogay wixii ka horeeyey daymihii ahaa unbaa xoolahan loo qaybin kadib waxaad dayn ku yeelato maalinkuu xoolo dambe yeeshay sug baa lagu dhihi aduu nin laga mamnuucay wax walba soo xoolaha ay qoorta maadan ugelin gelinoo maadan iska siinin inaad iska ilaalisay ahayd waana sida ay saxaabada qaar sameeyeen xadiidan sanadkiisu sugnayna lagu wariyo in nabigu mucaad ibni jabal ku sameeyey radia allahu canhu wa wاlmariidu اlmakuufu calayhi ninka jirada loo baqayana waa ninkii la yihi ulu dardaaran sacd ibn abi waqaas xoolo badan baan leehay hal gabadhna waan ka tegayaa waana xanuunsanahay ma wada sadaqaystaa maya nus ma sadaqeeyaa uluseyn laba meelood laba maya nus ma la baxaa maya saddex meelood meelna haa waulusu kaiirun weli waa badanya wax ka sii dhin markaad xoogay xanuunsatay inaad saddex meelood meelun ku yeelatay soo waqad kaana lifulaani yaquulu lifulaanin kada walifulaanin kada gabadha intaad nooshahay sadaqa waxaa u fadli badan waxaa keliyi waxaad sadaqaysato wa anta saxiixun shaxiixun ta'malu اlghinaa wa alfaqra adoo xoola hadday ku dhaafaan ama adiga wax weydaan iyo haddaad haysata amay meel kuu buuxiyaan leh oo caafimaad qabo sadaqadaad sadaqaysataa ugu fadli badan marba haddaad jirato wixii aad tasaruftay dadkii dhaxalkaaga lahaa ma ogolaateen baa la dhihi haddii aad geeriyoto hadday ogolaadaanna wanaag hadday diidaanna iyagaa xoolaha iska lehe adigu malihid oo miyagaa ila tabcaday xoolaha maya laakiin sharcigaa siiyey wاlcabd اladii lam yudan lahu fi tijaaratina de waa xoolo xoola ku tasarufayo iyagana laysuma ysuma ogola inta waa nintii dhammaystirkeedee wa tasarufu sabiyi wاlmajnuuni tasarufkay samaynayaan iyo wasafiihi saddexduba hayru saxiixin wey maba asaxayaba waxba kama jiro ninkii wax kaa dhumayn bay xoola gacantiisa ka baxeen wa tasarufu ninka mufliskaa tasaruf ku tasarufaay yasuxu fii dimatihi isagaa lagu yeelanayaa dayn ahaan duuna acyaani maalihi xoolihiisan laga mamnuucay iyaga kuma tasarufi karo milkigooda ma bixin kara mana wareejin karo wa tasarufu ninka jiran tasarufkiisiiy waxa uu bixiye iibiyo fii zaada cala ulusi wax ka badan mawquufun waa la istaajinayaa waa la xanibayaa calaa ijaazati اlwaraati dadka dhaxal kale inay ogolaadaan min bacdi isaga ay ogolaadaan hadduu dhinto wey watasarufu cabdina yakuunu fii dimbatihi buu ahaanayaa yutbacu bihi biyoo loo raacanayaa bacda cidqihi markuu xoroobo hadduu xoroobi waayana aakhara allah kaasii ani marka horeba xoolaad xoola u dhiibatay ninkii intuu soo tago ani faraskayga alaab dul saarta hadhow ii qabsadaay isaga iga gardara sooma hadduu yidhaha anu faraskaagana alaab u dhiibtay oon heriye ku xidhxidhay ani ku xidhxidha ku yidhi may hadda waa ku xidhxidhada kaa rabaa ora faraskii u doonu baala dhihi addoonkana oon fasixin oon idan siinin adun maxaad beec ula gashood xoolahaysa ila dhiibtay haddee way dhacday markuu xoroobo uun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 noqdo oo loo arko in waxuun lagu heshiiyo la ysku afgarto haddaba baabu sulxi buu ka hadlayaa mualifku halkan raximahu اllahu tacaala waana baab fii kitaabi اlbuyuuci iyo mucaamalaadka fasal in badan iyo masalo lagaga hadlo wey laakiin markay culimmadu ka hadlayaan baabu sulxi badana gaar ahaan fuqahada shaaficiyadu halka noocee sulxuliqraarka ah, la yidhahdo ay ka hadlaan taa macnaheeduna waxaa weeye sulxu waa saddex nooc buu u dhacaa ama waxyaaba heshiis laga geli karo ee khusuumo iyo dood iyo muran lagu xallin karo heshiisku saddex mid buu noqdaa siday cumuuman fuqahadu ka dhigeen wax la yidhahdaa sulxu iqraarin wax la isu qirsan yahay oo haddana wax uun wax lagu heshiinayo nooca labaadna waa cagsigiisa oo sulxu inkaarin baa la yidhaahdaa nin wax sheeganaya nin diidan oo wax heshiisa la ysugu keeno nooca labaadna waa nooca saddexaadna waa nooca yidhahdaan sulxu sukuutin ilaa un qofna wax sheegto qofka kalena ha iyo mee midna aanu dhihin ee waan ka aamusay u yidhaahda amuu iskaba aamuso u jawaabi waayo ninkii waxna ma siinayo waxbaan ka qabaa iyo kaba qabana ma laha waa saad u sheegtay iyo uma aha midnana ma laha saddexdaa nooc buu noqon karaa khilaafka dadka dhex yaalla ee laga heshiinayo asalku maadaama bini aadamka nufuustooda lagu abuuray inuu wixii manfaco iyo dan u ana ka shaqeeya inuu soo jiito oo u dagaalamo wixii isaga dhib ku ahna uu dagaalamo oo iska riixo baa sulxu can sukuutinku ma badna waa wuxuun dad naadira inay ka dhacda laga yaabo nin wax lagu sheeganayo oon haya maya midna lahayn ma badna walidaalika fuqahada qaarkood ku soo ururiyaan sulxa inta caamkiihi mashhuurkiihi waa sulxu iqraarin iyo sulxu inkaarin fuqahada shaaficiyadu halka baabkan waxay axkaamtiisa kaga hadlaan waa sulxu iqraarinta weeye laakiin sulxu inkaarinka asal ahaan waa baail bay leeyihiin oo fuqahada shaaficiyadu maba asaxayay leeyihiin iyagoo waxyaaba ku sababaynaya walidaalika kitaabka sidan mukhtasarkiihi masaa-ishiisa dhexgelinba fuqahada shaaficiyadu iyagu waxay leeyihiin sulxa la yidhaahdaa sulxu inkaarka qof qof wax ku sheeganaya qofkii kalena diidan yahay ou leeyahay waxbana iguma laha waxbana uma hayo weligiibana xaq iguma yeelanin xataa la geenayaabay yidhaahdeen albayinatu cala almuddaci walyaminu calaa man ankar ninka mudaciga ee xaqa sheeganayana markhaati keen baa la dhihi ninka haddii markhaatigii waayo ninka lagu sheeganayee diidan baa la dhaarini laakiin wax wax lagaga heshiinayo oo la yidhaahdo ku qabsa qadi mayside iyo qaylyaha ma qado baa baab loo furayaabay dhaheen waxaa haddii la ogolaado walidaalika waxay yidhahdeen kow haddii wixii la ysku inkiro sharcigu xal buu sameeyeyoo aa markhaati keenso oo mudo markaad caddayntaad ii keensato xukmu liqraar buu isu bedeliyo waa kuu sugnaaday marka ama sulxu iqraar gala ama hagelina laakiin annagu waan inkirsanahay haddii markhaati lagugu waayeyna albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankaruu baabka laysku diidan yahay sharcigu ku xaliye baabu sulxi ma aha bay yidhahdeen waxay yidhahdeen marka labaadi ninka sulxi waxuu diidan yahay heshiis dhexdhexaad baan isugu keenaynaaye wax sii wax ku bixinaya waxaan lagu lahayn kii qaatayna xoolu uusan lahayn oo xaaraan u qaatay kan bixiyeyna xoola can ridaa aanu ku bixinin buu bixiyey oo taraadi iyo rido ma jiro qofka muslimkaa ah maalkiisa walow cadayna ha noqdaana ilaa biridaa nafsihi biibi min nafsihi in la qaato ma banaana bay yidhahdeen midda kale waxay yidhahdeen qofka xoolaha bixinaya hal heshiiye marka la yidhaahdo qof baa wax bixi laleeyahay qofka kale sii kugu haystay muxuu ku bixiyaa xoolihiisii wax lagama gadanin abaal uma gelin meelay u galeen mala xoolo dhaafay oon abaal la gelin weeye marka xoolo bilaash lagu dayacayo weeye waxay yidhahdeen sulxu inkaarinka sidiisaba isagu baail weeye waxba kama jiro laakiin jamhuurtaa iska baneeyeyoo shardi waxay ku xireen ah in labada nin mid waliba ku doodo isagu inuu xaqli yahayna rumaysan yahay oo ilaa uma banaano waxaadan lahayn ku qabsa ku qadimaysidu asal ahaan sharcigeenna xaraam weeye cumuuman hadday fuqahada shaaficiyadu sulxi inkaarkii waa baail yidhaahdeen baabu sulxiga kii jaayiska ahaa ee sulxiga qaraarka ahaa buu ka hadlayaa mualifku raximahu llahu tacaala cumuumanna fuqahadu iyo daahirka nusuustu sulxigu inuu bannaan yahay waa la ysku raacsan yahay ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wasulxu khayrun in waxuun lagu heshiiyo oo si qabowoo la isku afgartay lagu dhammeeyo sidaasaa khayrku ku jira waxay yidhaahdeen nabigana wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiid ku yihi asulxu jaa-izun bayna almuslimiina ilaa sulxan xarama xalaalan aw axalla xaraaman in xaaraan lagu banaysanayo ama xalaal lagu xaraantinimaynayo maahane wixii xuquuqoo dhex taalla dadka oo waxau lagu heshiiyaayey wax dhibaato a ah ma lahana xadiid baa nabiga lagaga wariyey calayh salaatu wasalaam oo xadiid ka sugan ahaa saas darteed heshiisku maadaama nusuusta cumuumkeedu ay tilmaantay waa la qaadan karaa bay yidhaahdeen asalkana taasaa u ah marka heshiiska macal iqraari wuxuu yihi wayasixu sulxu heshiis baa bannaan inay labadii qof ku heshiiyaan macal iqraari iyadoo xaqii laysu qirsan yahay oo qofka kale ee xaqa lagu sheeganayaay aanu inkirsanayn oosan diidanayn xaqa in lagu leeyahay fil amwaali xoolaha markay xoolo laiyo maal laysku leeyahay ama wamaa afdaa ilayhaa wixii maalku gaarsiiyee maalka aan asal ahaan maalku ka dhalanin sidii qisaasta oo kaleeto qof baa qof dilay in laga heshiiyo asalku qisaas iyo dil baa lagu leeyahay hadduu kasu dilay in dilkii laga heshiiyo oo xoolo lagu heshiiyaay iyana way bannaan tahay wa huwa heshiiskaasi nawcaani laba nawc wey heshiiskani laba qaybood buu u kala baxaa cumuuman fuqahadu markay qaybinayaan waxay yidhaahdeen labadan mu mualifku ka dhigay qaybtan qismadan iyo taqsiimkan waa laga horeeyaa wuxuu noqdaa waxaa laga heshiinaya laba midkood waxay yidhahdaan sulxun can ilacyaani wa sulxun can duyuuni in dayn la ysku lahaa laga heshiinayo iyo shay cayn iyo maal la ysku lahaa in laga heshiinayo cayn baa lagu heshiinayaa la ysku haysto guri baa la ysku haystaa gaari baa la ysku haystaa dhul baa la ysku haystaa maal kalaa la ysku haystaa in laga heshiinayo iyo daymo la isku leeyahay in lagu heshiinayo taqsiimka faa'iidadiisu waxay tahay way kala shuruud badan yihiinoo markii dayn laga heshiinayo shuruud dheeraadaa iman doonta sida inshaa allahu tacaala aan tilmaami doono asulxu can ilacyaani marka laga heshiinayo iyo marka asulxu caniduyuuni laga heshiinayaba mid waliba wuxuu u qaybsamaa sida halkan ku qoranoo ibraaun iyo mucaawadatun buu u qaybsamaa wahuwa nawcaani weeye ibraaun in wax la iska cafinayo waana midka mararka qaarkood fuqahada kutubtooda gaar ahaan shaaficiyadu markuu baabu duyuun joogo ay kuleeyihiin leeyihiin sulxu lxaiiati xata canhu shay-an xoolihii buu qaar ka cafiyey wey wa mucaawadatun wixii uu ku lahaa waxaan ahayn inuu kula heshiiyo mucaawadadu xoolahaagii waxba ma cafinaysid laakiin wax kalaa lagu siinayaa wixii aada lahayd aan ahayn lacag baad lahayd oo dhar iyo waxbaa lagu siinayaa ibraahuna waxaa weeye xoolihii qaybna waad cafinaysaa qaybna waad qaadanaysaa sulxulibraah midka la yidhaahdo oo qofkii wax laga beriyeelayo oo laga cafinayo ama sulxulcafwi qaarkood ay yidhahdaan in wax la cafiyo ama sulxu sulxulxaiiطati in qaar lagaa ridaa xoolihii ay yidhaahdaan iqtisaaruhu waa inuu qofkii xaqa lahaaye ku gaabsado min xaqihi xaqi uu lahaa kaga gaabsado calaa bacdihi qaarkii qaarna uu ka tago walaa yajuusu mana banaana tacliiquhu in lagu xiro calaa sharin shardi in lagu xiraaye ma banaana halkan wuxuu tilmaamayaa horta sulxigaasi asal ahaan waa bannaan yahay inaad qofkii xoolihii qaybna ka cafido qaybna ka qaadato way bannaan tahay asalna waxaa u ah xadiidkii nabiga calayhi isalaatu wasalaam masaajidkiisa ay laba ninoo xuquuq isku lahayd isqabsadeenoo waraa waxaygi isii iyo war ma heli kara iga sug hadalkoodii qayladu koray u kacday nabigu gurigiisa intuu daaha iska fayday buu ninkii xaqa ku lahaa wuxuu yihi wax ka cafiyoo nus buu u tilmaamay markaasuu yihi waan cafiyey nuskaas kii kalena wuxuu laha istaago xaqiintiisii kale u keen hadda haddaba sulxiguna midda labaadi waxaa ogolaanaya ee bannaynayaay qaybta aada cafiday waa min baabi alhadiya shay aad kugu deeqda weeye adigoo xaqaad ku lahayd ood ka cafiday wey ama lafdulbeyc isticmaal ama lafdulhiba isticmaal ama waxaa dooni isticmaal mar hadduu xaqaad adigu leedahay yahay inaad cafidaay cidi kuuma diidi karto saas darteed haddaad tidhaahdaa qayb baan kaa cafiyey qaybtii kalaad ku yeelan laakiin shaaficiyadu waxay yidhaahdeen walaa yajuusu tacliiquhu calaa sharطin kuma banaana waxay ka hadlayaan intaa waan kaa cafin bishardi intii kale hadda inaad isiiso ma la dhihi karaa waxay leeyihin sulxu ibraahin hadduu yahay maya lianna mas'aladaasi masalatulbeyc bay isu bedeli baabulbeyc bay geli ani xoolihii kunkii shiliin ku lahaa shan boqol waan ka cafiyey hadduu bishardi hadda shantii kale i siinayo war ninkan xoolahaad ku lahaydeen nimayow xoolaha ka cafiya intaa wax ka cafiya intaasaan ka cafinaynaa bishardi intaa hadduuna siinayo taasay diidan yihiin walaa yajuusu ma banaana tacliiquhu in lagu xiro calaa sharin in lagu xiro ma banaana haddii lagu xira maxay noqon jamhuurulfuqahaa shaaficiye kamid yihiin waxay dhaheen ma banaana cafiska iyo heshiiskuna xaaraan weeye maxaa yeelay xoolahan hadda waxaa la qaar mulaqa ma banaana maxaa yeelay shantan boqol ee hadda lagu siinayo baa waxaad kaga gadatay kunkii shilineed ku lahayd cafiskii lacag baad siisatay oo seen lacag u siistay lacagtu waa lacag hadda in lagu siiyana waa lacag kale oo wakti baad kasbanaysaa marka zamanka inuu kuu dadejiyoah baad lacag siisatay masaladaa waxay geli bay yidhaahdeen dac watacajal masalada la yihahdo masalo mashhuura wey masalatu dac watacajal xoolihii ina cafi ina hadda qaado haddii ninkii xoolaha lagu lahaa ay ka timaado hadda xoolahaagii aan ku siiyo bishardi inaad wax iga cafido ama ninkii xaqa lahaa ay ka timaado qayb baan kaa cafiyi bishari hadda inaad isiiso waa masalo mashhuur oo la yidhaahdo masalatu dac watacajal oo khilaaf badan ka taagan yahin mar baan ka hadli doonaa waayo masailaa idinoogu badan weeye baabulkhusuumaad marka ay yimaadaan laakiin jamhuurta fuqahadu ma banaana bay yidhaahdeen maxaa yeelay lacag ku yaraanaysa zamanku hadduu dheeraado zamanku hadduu soo gaabtana ku badanaysa zamankoo dheeraaday kuna yaraanaysa zamankoo soo gaabtay shubhatu riba nasiia baa ku jirta bay yidhahdeen shubhatu riba baa ku jirta masalada aad bayna ugu badan tahaye insha alla aqwaasha culimmada mar baan faahfaahin doonaa dee la yidhaahdiiyo waxyaabaha la ixtijaajay ee laysu daliishaday taasi waa sulxu ibraayigii culimmada qaarna waxay yidhaahdeen way bannaan tahay arrinkaasi laakiin bishari an yakuuna daynu xaalan daynta waktigaad bixin lahayd inay xoolaha bixin lahayd inay joogto oo baabu duyuun ay gasho oo sulxun caniduyuuni ay noqoto oo markay sulxun caniduyuuni noqoto dayntana waktigeedii la gaaray oo markaa wakti la dheeraynayo oo la gadanaya uusan jirin calaa kulli xaal dib baa uga hadli doonaa qaybta labaad wuxuu yidhi waalmucaawadatu sulxu mucaawadaha cuduuluhu qofka inuu ka leexdo weeye can xaqihi xaqi uu lahaa ilaa gayrihi wax kale uu u qaato oo yajri calayhi waxaa ku dareeraya xukmu lbeyci xukmu lbeyc buu qaadanayaa wuxuu ku haddii wixii aad ku lahayd qofkan ninkan waxaad ku lahayd lacag dhar baa lagu yihi u qaado heshiiskii lacagtaydiisii waa isku wareerteen niyow ma hayaanuu wax cadiin ahe dharkan u qaada buu ku yihi lacagtaadii ama dhar baad ku lahaydoo alaab kaluu kuu siiyey ama lacag baad ku lahaydoo dhul baa laguu siiyey waxaad ku lahayd ama raashin buu kuu siiyey waxaad ku lahayd waxaan ahayn buu ku siiyey ama dolar baad ku lahaydoo shilin u qaaduu ku yidhi ama cagsigeeda qofkan wixii aad ku lahayd waxaan ahayn hadduu ku siinayo heshiiskaanayn ahaynee laga heshiinayo oo wixii waxaan ahayn qaado baabulbayci bay gelaysaa kunkii doolareed ku lahayd haddii dharu qaada la yidhi kun doolar baa dhar lagu gadayaa xukumkiisana xukmulbayci buu noqonayaa xukumkiisa xukmulbayci buu noqonayaa waxaa looga jeedaa shuruudulbayci baa la shardinayaa hadday lacaga tahay abwaabu riba iyo sarfi waxaad ku soo martay baa shardi ah kun doolar baad igu lahayd shilin u qaadaan ku idhi waa la sarifi sow maaha haddii lacag la kala sarifanaya iyo dembiyadin sow maahayn marka aada heshiisaan iyo dembiyadin waa inay dhacdo qabla tafaruqi la kala guddoomaan waxaa baabun cuyuubaad ku soo martay iyo khiyaaraad jiray wixii aan issiisay baa ceeb yeeshay waa waxaan kaa gatay oo ceeb yeeshee ceebi waa ninkeeday celis weeye haddaan rabo waan kugu soo celin midda kale shuruudu waxaa ka mida waxaad igu bedelaysa wax la yaqaana waa inuu yahay waxaad isiin kartood igu wareejin kartoo maqduuru tasliim waa inuu yahay waxaynu nahay xukumkii iyo shuruudii aan ku soo marnay laba qof oo wax kala gadanaysa haddii labadan shay ee la kala gadanaya baaburiba waxay gasho u yahay shuruudii baaburiba waa inay ku dabaqantaa taasi waa sulxigii can mucaawadatin ka ahaa qaybtaanu mualifku sheegin la yidhahdo sulxu can duyuun nin baa dayn ku lahayd deyntii baa rabtaan inaad ka heshiisaanoo isku yara hamaan dhaafteen siduu u bixin lahaa iyo waxa uu ku bixin lahaa iyo waxa heshiiskiinii ahaa baa la ysku qabtay oo la ysku maandhaafay waxaygii isii markaa tidhi baa wuxuu ku yidhi waxaagii ma hayo ee waxaan u qaado hadduu baabulibraa galo ood qayb ka tanaasulaysaay qayb inaad ka tanaasusha qaybna qaadataay cumuuman way iska bannaan tahay oo dhib ma laha laakiin haddii uu yahay shardigii unbaa shaaficiyada u xiranoo inta baaqiga haddiisii waa inaanu dhihin laakiin waxay masaladu cuslaanaysaa markii wixii wax kale aad ku bedelanayso daynna uu ahaa waxay yidhaahdeen afar nooc bay noqotaa dayn laga heshiinayo oo wax kale lagu bedelanayo wixii aad ku lahayd waxaan ahayn waxay yidhahdeen qaybta koobaad hadday laba lacagoo tahay dayn baa dayn lagu bedelayaa axkaamu sarfi baad raacin iyo baabkii rabawiyaadka oo dhan hadday lacag iyo alaab la isku bedelaya tahayna dhar iyo lacag lacag iyo raashin hadday tahay dhul iyo lacag hadday tahayna baabulbeyci mucaawadadeed soo martay baad raacin waxaa dhici karta in lacag iyo manfaco laysku bedelayo diyow lacagtii kuuma hayee gurigaa bil deganow intaasaad igu lahayd intaasoo bilood gurigaa deganow ama gaarigaa bishiiba intaa inta lagu qiimeeyo gaarigaa wado oo hayso arrintaa marka ay noqoto baabulijaara bay geli oo inoo iman doonto insha allahu tacaala filay keeni doono ijaaro iyo shuruudeedii iyo manfaca lagu wareejiyey maalkaagiina lagugu dandhabay baabulijaaray geli iyadana haddii ay tahay dayntaan igu lahayd wax kalaan kugu bedeli cumuuman waxaa shardi ah waxa kalee lagugu bedelayo gaarigii in lagugu wareejiye haddaba alaabta lagugu bedelaya haddaba in lagu siiye dayn hadday ahayd waa qasab oo baabulbeyc bay shubhadeed baa geli shubhatulbeyc hadday gashana dayntii hore waan kugu lahaa waad igu lahayd haddana dhar aad igu yeelataan kuugu bedelay baycu dayni bidayni wey dayntii horean kugu lahaa oo haddaan dhar kugu yeelanayo taydiiba maan kugu lahaa maya dhar baan kugu bedelay oo maanta laga bilaabo dhar baad igu leedahay dharkaad igu bedeshay mayseeni maya ma hayo baycu deyni bideyni wey dayn dayn ku gadna bijamaahiiri fuqahaa iyo haddaynan ijmaacba ahayn ma banaano dayn dayn lagu gaday waxba lagama faa'iido anigaa lacag ugu lahayd dhar baan kugu bedelay igu yeelo maalinka dambe raashin baan kugu bedelay igu yeelo maalinka damba dhul baan kugu siin doonaa igu yeelo maalinka damba gaari baan kugu siin oo ninka muxuu faa'iiday kollaba wixii waa maxaa diidaya asalkiisi in loo daayo baycu dayni bidayni maadaama aanay bannaanayn marba dayn horeo qofka lagu lahaa hadduu yahay dayntiina wax kale in lagu bedelo la rabo ciwadka lagu bedelayaay waa in khamiiska goobta yaallaan haddii kale heshiiskaasi ma asaxay baail weeye wixii horeed lahayd unbaad leedahay intaas suluxii maalka wey wax maalka shabaha oo manfacadii maalkaoo kaleeta leh laakiin milki khaasa aan ahayn buu halkan wax yar ku tilmaamay laakiin kutubta mutawalaadka ahi ee dheerdheer ee faahfaahsan isagoo keligii baabaad ugu tegi doontaayo baabu axkaami ariiqi baa laidhaha jidadka jidadka magaalada mara baa kuwa waaweyn iyo kuwa xaafadaha ah baa laba loo kala yaqaanaa labay u qaybsamaan aariiq اmasduud iyo aariiq naafid baa la yihahdaa macnaha jid furan oo labada dhinacba u baxa xaafadda uga baxa iyo jid xaafad intuu soo galay ku dhammaada meeshan isteedkan iyo guryahan la degan yahay ku dhammaada wey labadaa dariiq baa la kala leeyahay dariiqa labada dhinacba u baxa dadkao dhan buu ka dhaxeeya imaamu muslim xadiidka abi hureyre uu warinayey radia allahu canhu ardaah waa kii lahaa nabigu calayh salaatu wasalaam jidadka haddaad isku qabsataan fajcaluuhu sabcata adrucin toddoba dhudhun ka dhiga ama adigu toddoba mitirhe ka dhiga intaa ka badan haddii aynan xaaji iyo baahi jirin jidkaa mushtaraga axkaam gaaruu leeyahay jidkaas xaafadda ku dhammaadana axkaam gaar gaaruu leeyaho dadkao dhan kama dhexeeyo inta degan buu weliba qayb qayb uga dhexeeyaa ninba inta uu ka isticmaalo haddii jidkii laysku jidkii maxaa iiga banaan aniga marka ma ku intifaaci karaa asalka jidadka intifaacoodu waa in la maro wax kasta oo jidkii dadka inay maraan ay ku intifaacaan wax u dhimayana qofna xaq uma laho uma banaana inuu ku sameeyo meel la fadhiistaadaan ka dhisi karin qashin baadan ku tuuri karin keliya waxaa laga hadlaa jidka dhinaciisa ma farfadhiisan karnaayo meelo lagu sheekaystaiyo haasaawo ma ka dhigan karnaa nacam hadduusan dadka maraya cidiriyeyni laakiin haddaad intaad istaagtaan aan la mari karin maya jid waxaa loo sameeyey in la maro maritaankii qashin baan ku tuuray dhagax baan dhigay waxbaan ka yabisay shah baan ku karsaday dhar baan ku gatay waxaasoo dhan xaaraan wey wax kastoo magsaboo laga sameeyana xaaraan wey jidku waa xaq mushtarab oon qofna gaar u xaniban karin haddii xanibaadda la ogolaadana adduunka dhan isku wada xirmi jidkii sidaas ahaa dhulkii inti la geray ma ku intifaaci karaa anigu intifaacan maritaan ahayn haa haddaynan dadkii dhibaynin intifaaca dadkana waxu dhimaynin wixii aan dadka waxu dhimaynin waad ku intifaaci kartaa dowladdu inay ogolaato ama biidni limaami ma u baahnahay cala saxiixi la uma baahnid idan iyo ogolaasho dowladeed uma baahnid laakiin hadday uu madaro keenayo kuma banaana idan iyo idan la-aantoona waxay ka hadlayaan marka hal masalo isagu ka hadlay oo intifaacii lagu intifaacayey ah waxaa alintifaacu bihawaai ariiqi wey hawadan waxaa iska leh ninka dhulka leh baa leh sharcan ninku dhulka uu leeyahay korkiisana isagaa leh hoostiisana isagaa leh waayo hadduu rogo korna wuu u dhisan karaa hoosna wuu u qodan karaa walidaalika dhulka wuu gadi karaa kor ma gadi karaa hawo keligeed ma gadi karaa ilaa an yakuuna tabacan yukhtafaru tabacan baa laa yukhtafaru fii hayrihi baabkiisa geli haddayna dhisma noqonin hadda caalamka waxaa la kala gataa hawada walidaalika qaacidada sharciga ay ku salaysan tahay wadanku hawadiisa inta ku aadan isagaa iska dhulkiisa inta hoos wixii khayraad laga qodana isagaa iska guriga aad leedahay iyo beertaada wixii gudaheeda macdan laga hela adaa iska korkeeda hawadeedana adaa iska jidkan hadduu dadka ka wada dhexeeyey korkiisana dadku ka wada dhexeeya qofna gaaru maleh haddaba anigu dadkii jidka deganaa baan ahay dadku waa laba qof xaq mushtaraga ku leh iyo qof ajnabi ka ah qofka ajnabiga ka ah oo qofkan aa gaba deganayn laakiin dadkii jidka deganaa gurigana ku lahaa kuma soo durki kara jidka oo ma banaana laakiin de gurigayga fuqiisa kore intaan saa u bixiyo hooskiisaas kor ma ula bixi karaayo ma ku intifaaci karaa oo maxay kuu tari horta biyihii roobkii da-ayey ma sidaa u sameeyey way iga fogay biyaha taa waa manfaco qoraxdii soo dhacaysay gurigaan sidaa u bixiyey uu ka yar celin daaqadaha guriga inay soo gaarto taana waa manfaco labaad manfacooyin buu yeelan karaaye gurigii saa jingada iyo balkoonka iyo mayar dheeraysan karaa wayajuuzu waxaa banaan lilinsaani qofka waxaa u banaan an yushrica inuu la baxo rawshana garab la baxaa u banaan fii ariiqin jid naafidin ka baxaya xaafadoo labada dhinacba u baxaya bixayu laa yatadararu haddii aanay ku iyadoo ayna ku dhiboonaynin almaaru dadkii marayay bihi birawshani rawshanka janaaxa iyo garabka lala baxayaa la yidhahdaa bishardi dadkii marayey iyo gaadiidkii wadada socday inaanay dhibaynin gaaraynin meesha hadday wadada wada gawaari dheerdheer maraysa tahay waa inuu garabka la baxaysa ay gawaarida qabanaynin waa inaanu dadka waxu dhimaynin arintaasi haddii uu dadka dhibayana ma banaana waana sida jamhuuru ahli lcilmi ay qabaan inay kuu banaan tahay dadka haddayna dhibaynin fuqaada xanafiyadaa fallaagoobeyoo sinaba ma banaanay dheen ama ha dhiba ama yaasun yaanu dhibin waayo waxay yidhaahdeen haddii lala soo wada baxo jidki inuu foolxumeeyaa laga yaabaa foolxumaduna waa darar dhib wey magaaladii iyo dadkii bilicdeedii soo gaaraysa midda labaad waa xaq dadkii ka dhaxeeyo isaga hadduu jeclaysta inuu la baxo mid kalea waxoogaa ayna la qumanaanaynin walaa ka fuji buu dhihi karaa xaq buu leeyahay waan inuu fujiyo waajib bay ku tahay xaq ka dhexeeye uu keligii isaga tasarufay halkaasay fuqada xanafiyadu iyagu mareen innagana jidadkii hadda waaba la iska dhisanayaa wallah mustacaan inaana dadka dhibaynin baa la yihi haddii uu dhibgeysto haddii aad waxoogay balkoonkaagii la yarbaxdo ama waxoogay jinkadiiyo laamayeeligii aada horay u yar fidiso oo uu soo dhaco oo uu waxyeello geysto damina cinda ashaaficiyati walxanaabilati waxalaalay wixii intuu kaa soo go-o ama wax ka soo dhaco wax ku noqdoo dhan adiga intifaac baa lagu yiri dadka madhibaa lagu yihi dhib haddaad geysato dabayl baa dhacday waxbaa gariiray gaari dheer baa soo maroodan show kuba taligelin cabirkaa inuu gaari uu ku dhacay ama ruux saaraabuu waxyeelay xataa hadduu dhinto magtaad bixin adu xaqan mushtarag ee dadku ay intifaacsan lahaayeen soo aduu manfaco khaasa umaada gelin algurmu bilgurmi wey haddaad manfacadii yeelatay dhibkay ka dhashan adunbaa xambaari qolada qaarba waxay yidhaahdeen haddii dawladdu ogolaatayna waxba damaani maayo hadday dawladdu aynan ogolaanin oon imaamka madaxdii la weydiisaninna uu damaani qaar yidhaahdeen laakiin adiga shaafici baa tahay sidaa ku daa laakiin haddii gurigaagii kuu dhisnaa ee booskaagii aada lahayd waxaa laga hadlaya garabkii aad la baxday iyo baalaamayeerigaad dheeraysay oo fuqay wey dabayl baa la tagtay oo waxbuu ku dhacay waa damaani laakiin gurigaagii gurigaaga ahaa keligii ma ahee waa dabayl baa dhacdayo laabayadii kor kuu saaraa iyo kii jidka korkiisahabaa israacay qof bay ku wada dhaceen boqolkiiba konton baa lagaa rabaa dandhowa waayo laamayeriga gurigaaga gudihiisa ahaa laguguma laha dabayl hadday tuurta ad mukala dabayshu mukalafba kan marka hore aad meesha aq nooc qaladaa ku jiray wey waxay lamid ahayd taasi ninkii guriga dhisa dhismihiisan aan hagaajinin ama guri yar leexsan dhiso qalloocsan dadkana aan ka qabanine uu ku dumo wuxuu geysto dhan wuu dandhabi baabuljinaayaad baan masalada wixii faahfaahintaa ka badan insha allahu tacaala iyo dandhowga baan ugu tegi doonaa haddii alla yidhaahdo walaa yajuusu ma banaana fi darbi jidka almushtaraki la wadaago ilaa biidni shurakaa'i dadkii lalahaa inay ogolaadaan maane darbi waxaa la yidhaahdaa ariiqa gadaal ka soo xiran ee xaafad ku dhammaada jidkaa waa xaq mushtaragahoo dadkaa mare ee ku intifaacaa wada leh laakiin intifaacay wada leeyihiin uma wada sinna jidka dadka ugu dambeeyana xaq bay ku wada leeyihiin jidka weyn marka laga soo leexdo ninba inbuu ka maraa ilaa gurigaaga aada gaadho xaq baad ku leedahay halkuu ka soo leexday ilaa gurigaaga gurigaaga laakiin inta ka dambaysa manfacadaadi adimaa gurigaaga waa la dhaafay waxba kuma lihid inta dambe haddii lasii socdo ninka ugu dambeeya jidkao dhan xaq buu ku leeyahay u la wadaagaa dadka waayo meeluu sii maro oo soo maro laakiin qolada jidka meeshuu ka leexday agtiisa degan inta ka dambaysa dhamaadka jidka ah waxba kuma laha aq kuma laha waayo intifaacoodi iyo manfacadiisa maba ay laha marka hadday dad aadaanna waa nin zaa'iroo banaanka ka yimid oo qof soo booqanaya kama duwana qadiyadda jidka waa la wada leeyahay soo xirmaya mafhuumkaa markaad fahanto baad jumlada wayajuuzu taqdiimu baabina fahmi kartaa yaa soo socota insha allahu tacaala haddaba jidka ka soo baxay meel meelna ku dhammaaday dadkaa uu u soo baxee dhex mara ee mara baa isla wada leh nin walbana laga soo bilaabaa halkuu ka leexday kasoo leexday ilaa gurigiisa laga soo gaaruu xaq leh gurigaagu ama ha soo dhowaado intaa xaqulada ha yaraato ama gurigaagu ha u dambeeyo jidkao dhan xaqulahaw maxaa masaladaa ka dhashay qofna lama soo bixi karo isagoo intii xaqa la lahayd aanay ogolaanin hadduu gurigaagu dhexda ku yaallo oo qolada xagga dhammaadka jidka kaa xigta ay isku ogola nin u ogolaadaan ou la baxo adoo xagga jidka bilowgiisa ka xigay ani ma ogolaani ma dhihi kartid waay gurigaaga ka dambeeyaa kana maxaa kaa galay gurigaaga inta agga jidka wey ka xigta baad xaqu leedaho intaa ninba inta idan laga weydiinayo halka uu jidka kaga yaallo meeshuu ka soo leexyana halku ku yaallaa xadidaysa oo xuquuqda loo kala yeelan doonaa qadiyada dambana way saamayn jidkan waa jid xiran intan keliya intifaacsata intan wada intifaacsata ninba inta uu xaqa intifaaca kaga leeyahay idankiisuu u baahan yahay hadduusan ku idnin xaq la wada leeyahay oo mushtarag lagu yahay oon laguu idnin inaad iska qaadataay lama ogola dadka kama xigtid haddii baabkaa la furana ninba inbuu kusoo siqan marka dambe jidka xirmee noqon abbaa kusoo durugta abbaa kusoo durugtabasaa hadhoway noqon hadhow khusuumaa ka dhalan khusuumaa iman waxaan la isla ogoleynba lama samayn karo asalkiisii weeye ninkii baal la baxana waa laga dumin ninkii baal la baxa waa laga dumin biduuni idnihim dadki ma ogolin hadday yihaahdaan hal qof hadduu diido lama bixi kartid wayajuusu waxaa banaan marka taqdiimu lbaabi albaabku inuu horay soo mariyo fi darbi lmushtaraki jidka sharaki jidkaa la wadaleeyahay walaa yajuusu ma banaana taakhiiruhu inuu dib u durkiyo ilaa bidni shurakaai maahane adugu meel baa gurigaa kaga yiiday jidkii inaad jidka weyn laga soo leexda lagu soo gaaraad wax kulahayd gurigaaguna meelba albaabka kulahaa albaabkaaga xagga bilowga xaqa aada leedahayna waa inta ilaa albaabkaaga awey gurigaagu intuu ku yaalla maaha waayo guriga markaad jidka soo qaado ma geeska gurigaa tagtaa mise halka albaabku kaga yaallaad ka gashaa albaabkaad ka gashaa baasha dambe albaabka gurigaaga xaq moodahid ku aadan haddii aad tiraahdo xaqaygu si uu u yar bata albaabkan waan xiri xagga gudaha albaabka u yar durkin lama ogol xaqaaga qaar haddaad ka tanaasusho ood xagga jidka weyn albaab usoo durkisase waa lagu ogolyahay xaqaaga qayb haddaad ka soo tanaasulayso ood albaabkaagii xagga jidka weyn kii hore intaad iska xirto xagga jidka weyn usoo yar durkinaysaa albaabkaagii albaabkan cusub iyo kii hore intuu udhaxaysaad ka tanaasushayo idinku xaqiisa ka tanaasulay ciidama qabsan karta laakiin taakhiiru lbaabi waxaa weeye xagga jidkan gudaha usii durkino albaabkii xagga soo xigay baan xagga usii yar durkin lama ogola waayo inbaad ku darsanaysaa xaq markii hore aadan kulahayn inaad durkiso waa inay ogolaadaan dadka ood inta inta yarta walow mitiraba ha noqdaane aad dadkii la wadaagto in lagu ogolaado wey muktada wayajuuzu waxaa banaan taqdiimulbaabi albaabkii in loo soo durkiyo xagga hore fi darbi lmushtaraki jidkaa la wadaago guri xagga jidka loo soo riixaya maaha albaabkii oo inta la xiray xagga jidka weyn loo soo durkiyo meel xigta laga furay wey guriga waaweynaan karaa guri weyn buu noqon karaa walaa yajuusu ma banaana taakhiiruhu gadaal in loo yar durkiyo si intaad xaqa ku leedahay guri jidka ay usii yar badato xagga gudaha ee albaabka usii durkiso lama ogola ilaa biidni shurakaai dadkii kula lahaa ee inta kula leh inta kaa dambaysay oo dhan inay wada ogolaadaan weeye albaabkaad xagga u durkinayso haddana yaa isweydiinba gurigayga albaabkaygaano aan meeshan doona ka furaad igu haysataa hadda dagaal baaba ka dhici laakiin cadaala harciya hadday jirto oo lagu soo dacweeyo waxaa lagu leeya albaab waagin kaaga furaa halkanuu iga furaa jidkii weynaa awey wakaas xaggeed u durkaysaa xaggaas ogolaanshahooda in la iyaga idan weydiiso sababtoo markaad toban mitir durugto toban mitir baad jidkii xaq usii yeeladooda shalay ulahayn xaqaa albaabku ku ekaayo xaqaa dad baa lahaayoodan la lahayn hadda xoog kula yeelan mayse biidaahum inaad kula yeelato way xaqaya way lahaayeen saas darteed taasaa looga jeedaa waxayna ku salaysan tahay ninba inta jidka weyn xaggiisa ka xigtu xaqu leh xaggaa wixii ah xaq malaa hadduu doona inuu u yardurko waa inuu dadkii idan weydiistaa xaqa si uu ula yeesho kadib wuxuu yidhi faslun xawaaladii wey xawaaladii lacagaha maaha waa dadka xaq isku leh oo xaquu ninkan ku lahaale hebel ku wareeg lacagtii aad igu lahayd ama deyntii aad igu lahayd hebel baan kugu wareejinaya hebel ka qaado wey xawaalada tanaa la yidhaahdaa xawaalada innaga xawaala loo yaqaana hadda waa musalax iyo erey cusub weeye waana laba la ysku daray asarfu walxawaala oo la ysku daray wey xawaalada innaga waanu naqaana hadda lacagna waa la sarifayaa ninkaa xoolahaad u dhiibtayna nin kalaa lagugu wareejinayaa lacagtaad nairobi dhiibtay nin xamar joogaa lagugu wareejinayaa dhinaca xawaaladu way ka tahay laakiin sarif baa ku dhex jira axkaamu sarfi waxa qaylada iyo had iyo goor looga hadlaya xawaaladaha axkaamu sarfi baa ku dhex jirta aan shuruudeedii inta badan la dabaqin halka way halka qayladiiyo qaylalaasada badan ka taagan tahay baabulxawaalati waxaa weeye dadka xuquuqda isku leh oo xoolo aad ku lahayd oo kugu wareejinaya cid kaleoo xoolahaagii ku siisa oo aad ka doonato haddaba xawaaladda waxay yidhahdeen naqlu dayni min dimmatin ilaa dimmatin qof dayn lagu lahaayoo qoortiisa intuu iska wareejiyey qof kale qoorta u geliyey wey oo adigu si hebel ka qaada yidhi asalna waxaa wacaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka uu yidhi haddii qofkin lagu wareejiyo qof wixiisii u heli karaa ha ku wareego anuu adunbaan faraqa kaa lalman oo adun kugu dheganaan waxba cuquubadeedu macno yeelan mayso adu xaqaaga inaad hesho weeye muhiimku meelaad ka heli karta haddii lagu diro waa inaad dirantood aadaan wa sharaa'iu lxawaalati wareejinta shuruudeedu arbacatu ashyaaa afar arimood wey afar shardi markii la helo bay wareejintu asaxdaa kow ridalmuxiini ninka wax wareejinaya waa inuu raalli yahoon la qasbin waa ninkii daymaysnaayee daynta lagu lahaa waa inaan qasab hebel igu wareeji loo dhihin waa inuu isagu raalli ku noqdo waad ka codsan kartaa laakiin waa inuu isagu raalli ku noqdoo aan lagu qasbin haddii la qasbo xawaaladaasi sharcan ma asixin rida almuxiili ninka wax wareejinayaay waa inuu raalli yahay ee madiinka ah dayntana lagu leeyahay ka labaadii waa qabuulu lmuxtaali kan la wareejinayana ee xaqa qaadanayana waa inuu aqbalaa ninka ninkan la wareejinayo ee laleeyahay hebel ka qaada waxaagii isna qasab laguma laha waa inuu aqbalaa oo waayahay yidhaahdaa